faquuluu waxay lagu jawaabtaa markay saa yidhaahdaan wacalayka dhaha idan wacalayka inay tahay baad garanaysaa yani e, jawaab ku timid licilla cilay ku timid wاlxukmu yaduuru maca cilati habuutan wacadaman wama habata bicilatin zaala bizawaaliha nabi markuu wacalayka ku gaabsaday waxaa weeye yuhuud waa ay idan waxaa laga qabanaya hadday salaan saxa ku salaamaan ninka yahuudiga ama nasraaniga ah salaan toosan oon laqdaba lahayn hadduu ku salaamo in la jawaabayo oo jawaab saxa la siinaya laga qaadan karaa laakiin xadiidku sidaas wey xadaana moxamed bn sabax qaala xadaanii waliid ibn abi hawr ibn cabdillaah alkuufi fiihi dacf laakinahu qad tabica cinda ibn abi xamiida wabni jarir wahayrihima عن سباك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال ردوا السلام ابن عباس وحوليه سلامة كجواب ردية عليا على من أجواب كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إنك يهودي أما نصراني دولة إذا مسيحين الله يقانوه المسيحيين يا مثلا عرب لي صح معها النسبة إلى المسيح baruurati nabilah ciisa marka in loo tiriyo ma ah magacaa nasraaniga ah bay caan ku yihiin fircawn oo isticmaal kala adkaysta kristan iyo masiixiyiin waa isku mid marka ma fiicno in la isticmaalo magaca isaga laga leexdo laana macnaa khaldan xambaarsan yahay wuxuu nabiyullaahi barkaya loo tirinaya aw majuufiyan ama dabcaabudka midkan qolyahan dabcaabudka ah ee reer furuska u bannaayeen dalika arrinka waxaa weye waxaa keena sababka waxaa idin leeyahay salaanta ninka yahuudiga iyo midka nasraaniga iyo midka majuusiga u raje waxaan idin lahay biana allaha yaquul ilahay wuxuu leeyahay waidaa xuyitum rabbi waa camihood ibn cabaas mar rabban baa mafcuulka la gooyaa marna waxaa la gooyaa faacilka waxaa loo geynaya inta badan culama balaaqa lagaga hadlayo cilmi macaani iyo keyrkiiba lagaga hadlaayo waxaa loo geeyaa inuu faa'iideeya tacmiim iyo cumuum fasaluu ahla dikri baa le lama sheegin wixii la weydin laha mafcuulkii waa do-an wixii la mafuul canhudi waa do-an lah bimacnaa waxaa wax kasta weydiiya wax kastood u baahataan dadka culammada ee aqoonteeda ku dhaam caqiida weydiin kartaan arrimo adduunya weydiiya mid aakhara weydiiya adigii saa'ilka waa lagu fogey mas-uulkiina waa la sheegay laakiin haygii mas-uul canhu waa la sheegay haygii laweydiinay mas-uulbihiga ama mas-uulfihiga lasweydiinaya waa la gooyey waxaa loo gooyey inay caamkuu noqoto kuu ballaarato wax kastood u baahata ruux weydiiso haddaba aayaddu maadaama layiwada xuyuutum haddii ladan salaamaa la yidhi ciddii ku salaamaysa waa la gooyey faacilka waa la jaray maxaa loo jaray inuu cumuum faa'iideeyo ama yuhuudda ha ku salaamo ama majuusu ha ku salaamo ama muslim ha ku salaamo ama labadiinad ha ku salaamo idan salaan saxa haddii lagu salaamo aayaddu ina keenaysaa ibn cabaas waana xabr اlumma inkana daraaya ku ahaa qur-aanka fahamkiisa nabiga ugu duceeyey allahuma faqihu biddiin wacallimhu ta'wiil buu nabigu salawat ullah aleyh marka waa ku galay waxaad kaga jawaabeed baa la rabaa waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduha ama iyadu u celiya ama mid ka wanaagsan ku salaama ayib halkaasuu taagna ibn cabaas waana loo xoog badan waa iman doona asagoo le xataa fircoon haddii salaamo fircoon haddii salaamo salaan saxay salaa u jawaabaya bay dhihaysa iska wadaa kale ibn cabaas marka waa fiicaniya baabu tasliim calaa majlisin fiihi lmuslim wاlmushrik wuxuu baab yahay in la salaami karo goob iyo fadha ay ku wada jiraan gaalo iyo muslimiin mar haddaad soo marto dad muslimiin ee gaalo wada fadhiya iyo mushrikiin dhihi maysid anugu waan ka leexanaya ila salaanta ku tug asalaamu calaykum dheh ayib sunnadaasaa yayuu sheekhu ka hadlaya aada hmm. shaanka la garay laakiin raddigii baa lagu hayaa waxa laga hadlaya waa raddi ifraad waa inaad ku bilaaban ba marka gaalka inaad talaan ku bilowda laguma ogolo laakin wuxu ibn kugu haysaa waa raddiga raddiga wuu kaaga xog badan marka waa ku haystaa sababka ahaa faquluu calaykum wuxuu ku wuxuu ku yimid calaa sabab markay cillada meesha ka baxeen ogaada ninkan gaalkaa maadaama in badan muslimiinta ku dhex jiray inuu salaan saxa isalaam hayo xaqi iyo cadaaladda iyo garsoorku waxaa weeye inaan salaan saxan salaamo haddii kale waa baksi bahdili buura iyo cadaalad daro aaaain abaas maxsanamaha muslimiintaas kale buu leeyahy marka meel dhadhexaadu taaganya waa hmm. salaam salaamhaya marka ibn cabaas waa xoog badan madhabkiisa xadaثna abu اlyamaan alxakm bn naafic qال أخبرna سعيد بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن شهاaب qال أخبرني cروة بن زبير أن أسامة بن زيد بن xاrث أخبره baa ii soo warramay bur muxuu sheegay usaama ana النabiya nabiga ilahay baa rakiba wuxuu fulay calىa ximaarin dameer buu nabigu gabob ka dhigtay calىa ikaafin kabaalgiisi ikaafku waa qoryaha la kabaalleeyo awrta marka laba dhinacna iyo laba dhinacaas aduu lix milyan mise afar bay ah waxba laysma marin jirin kabaalahaas marka dameerku si meel loo qabsado ma meel loo qabsado ma kooro fiican oo lagu talagalay si fardahana ma laha marka waxaa loo sameynaya dhowr geed oo lasdaba mariyo ruuxu uu dhaxintuu maro saarto ama karbaash saarto uu ku fuulo ikaafku marka waa kabaallo un wax kala dhihi mayno calaa ikaafin ayuu nabigu dameerkaa ku fuulay kabaallo calaa qatiifatin kudu sugan waa maxay waa karbaashka yadka ah haddii laba dhow geed lagu dameer way qabanayaan waana buxinayaan marka karbaas baa loo dhigay mara jilicsan ama busto jilicsan baa loo dhigahayaa kadib baa kabaalaha lagu rakibhaya kabaalahaas qaybna waa kaa dambaynaysaa qaybna waa ka horan qaybta ka horeysa qabsan daye dhaxdana waa iskaga imanaya meesha caynka la mariyay way iskaga imanayaan daye idan marka cunada wuxuu waa dameer karbaas la saaray xaggana loogu rakibay dhowr kabaal loogu xidho suusa dhicin qabiiladaasoo fadakiyatin meesha fadag layaa lagu sameeyey waa meesha lagu sameye madiina u dhaweyd weeye magaalo yar u dhaweyd madiina aan ka dheerayn wa ardafa nabigu xuufangeliyey oo xagga dambe uu saaray usaamata bnu zayd wara'ahu wa ardafa nabigu xuufangeliysa wara'ahu dabaashiisa in dameerka aduu laba ruux qaadi karo layla fuuli karo laga qabanayo nabigu muxuu markaa dameerka u xagee u socday yacuudu wuxuu buuqanay nabigu sacad ibnu cubaada xanuunsan buu buuqanayey xataa mara ilaa uu rasuulku maray bimajlisi fadhi ayuu maray fiihi cabdulaahi bni ubay ibni saluul ninkaa uu ku jiray ninka ra'iis almunaafiqiin ninkaa fadhi uu fadhiyey ayuu ku jiray wadalika arrinkaana wuxuu ahaa nabigu markuu meeshaa marayo qabla an yuslima caduw ullah cadowga ilaahay cabdulaahi bni ubay bni saluul intuusa islaamin ka horeeyey ayib waa awaalka madiinadooda soo galay wax ka hor marka nabimadiin kadib wey fi lmajlisi goobta nabiga waxaa fadhiyay uu marayo akhlaaqun dad isku jir ah akhlaaqun dad isku jira min almuslimiin ah, iyo waalmushrikiin iyo cadaabta alawsaan intaasa wada fadhiyay akhlaaq waa dad isku jira ah, muslimiin iyo mushrikiin iyo intii dadka cabaysa wada waa isku mushrikiin cadabta alawsaan isku mid fasallama calayhi nabigu waa salaamay maadaama muslimiin ka mid yihiin salaamtana ay mutaan in lagu faafiyo lagu bilaabay nabigu waa salaamay ayib ama marka waxaa tidhahdaa nabigu wuxuu ela jeey inta muslimiinta ah ama waxaa tiradaa marba hadday meesha muslimiin iyo gaalo wada fadhiyaan sharafta iyo khayrka muslimiinta iskale ayaa la salaamaya ama waxaa tiradaa mar hadday nicmadii rabbigii timaado ka xuna waa gaadhaysaa oo khayrka addunyada ka xuna waa gaadhaya ayib micnaha rabbi mid wadirta mid wanaagsan mid xunba waa gaadhaa almuhim waxaa way sunnada waxaa waya dad marta fadhi iyo goob gaalada muslimiin ay fadhiyaan inaad salaamtaa sunnada ah asalaamu calaykum baad odhanaysa baabu kayfa yuktabu aw yaktubu ilaa ahli kitaab haddaad qoli ahlu kitaaba aad fariin iyo dhambaal u dirayso qaabkeeda ugu qoray waraaqda xadaثna abulyamaan alxakm الnaafic qaala akhbarna شhucayb can الزhriyi qaala akhbarnii cubaydالlah ibn cabdالlah bn cutbata bn mascuud اlhudli taabici اljaliil ana cabdالlah bna cabaasin ahbara cabdullah bn cabaas baa ii warrama bu ana aba sufyaan bn xarb aba sufyaan bn xarb ayaa akhbara u sheegay waana adeerkeed wuxuu leeya abu sufyaan arsala ilayhi waxaa u fariin diray u cidiray hiraqi meliku ruum ahaa damba uu nabigu diray sal ly salam oo uu u dhiibay dixya khaliifata alkalbi asxaabiyi aljaliil yuu nabigu la diray keligiibaa ka dhaqaaqay madiinaasu usii geysayay falastiin buu tegey halkaasu igu tegey baytulmaqdis korkeeda ayuu igu tegey ninkan hortooda iyadoo markaa socod meesha ka yimid ka yimi saldhigiis iyo meeshis ka yimid waxaa leey waxaa kuu socda nin carabi ah oo ka yimid xijaaz ka yimid nimankii ganatada ee masaakiinta ah ee ah dhibka badnaa ee la agoonsan jiray dhambaal ka socda boqoro laba qaadan waayo boqor marka wuxuu ah xoogay aqoon laho taariikha la socdo oo wax akhriyu ah xoogay diinta ka yaqaana eh, injiil iyo taariikh wax ka yaqaana wuxuu yihi baytulmaqdis iyo aadan wax caraba ma jooga waddanka ka yimid waxaa leey safar waxaa jooga quraysheed oo nimankaa taqaanad saaxiibada haydeen oo abu sufyaan ka mid yahay aa loo yeeday aa logu yeehay qolaa boqorada oo qolaha qorayshe imaamka qorayshe marka loo yeeray yaa wuxuu yidhi yaa u ninkan maxamed ah ee waraaqda soo diray intii ninka u dhiig ahaan u xigay dhalasha kaa wax abu sufyaan markaa ka ma jiro labaa aada laiskugu dhow yahay marka ree bani umaya waa ree bani haashim marka waxba ma dhexeeya duqol aada laiskugu yimaada ama saddexaad hmm. ayib idaa markaa saasaa loo waraysta hiraqle waa la weydiye waxaa la yii ninkan maxamed ah ee hadda waraqi usoo diray wax beena maku taqaaneen intiisan sheegay namanimada waxaan u naqaana bu asaadiq alamiin dhallinyarada qureysheed ama carab aaddaa ku nool ninka ugu ran badan bahabu laakiin bariix dambe wuxuu bilaaba nabigaana adu hawsaa kuma talla ka socoa layidhi wax boqora ma jira oo saldanad iyo inuu magac raasanayo ninkan mise un ah hawlu hadda bilaaban loogu horeynin weyo nolosha martee boqornimada naqaan waa bacrana boqornimada iyo kala dambayntiina inay adoonnimotaan u haysana waan garbo siman boqor ma taqaan carab boqor ma taqaan marka wax boqorada muluud iyo aabiyaalkii hawshaas dhulka maysan lahayn awgiibaa u horreeyey xoogay beed kacbada ayuu maamuli jiray rag buuna ka dhacay marka horeba ka qabsada qosay intaa muusan sheegin laakiin waa taarifa u dherba muusan sheegin markii la waraysto kadib waraysigii markuu dhamaystay waraanka furay waraanku akhriyo adatiisa ibn cabaas ila cabaas xilligaa isagu tawar lahayn ninka u warramaya adeeg markuu islaamuu warramaya abu sufyaanka waa islaamay <clears throat> marka arsala waxaa u farin diray ilayhi ilaa abu sufyaan waxaa usoo diray inuu yidhi hiriqla meliku room ninka hiriqla ahaa oo meliku room loo yaqaana qaysar baa yidhahda nin kastoo boqor u ah reer room farinjir waxa u taqaanaan qaysar jiray sida boqor kastoo madaxweynuhu ah reer faariska kisra baa la yhahda qolyahan dabcaabudka ah boqor kastoo u weyn xabashadana waxaa loodhan jiray najaashi najaashi baa loodhan jiray masar iyo meelahaas dadka joogaba qarniga islaam ninka madaxweynaha waxa la yhahda ama waxaa la yhahda fircawn waxaa loodhan jiray wixii iskandariya aaggaas madax ka noqda ee mas-uul ka noqda xaggan qaahira dhulkan wixii ka noqda madaxweyne waxa loodhan jiray fircawn wixii hindiya aaggaas kaana batalyays baa looga jiray wixii noocaas yani waa magacuyaal magacuyaal innaka nigi nooca qaba maxaan ahnaa ninkii mas-uul qaada jaraad ama uyaas ama suldaan ama isam ismaa laga ayaa meeshii maanta ku siray noocaasoo kale wey wax kale maaha uma dacaa wuxuu u yeeray ninkii boqorka ahaa bikitaabi rasuulilahi dhammaankii nabi maxamed buu u yeeray alladii kaasoo arsala bihi arsala uu dira nabiga bh bاkitaabi maa dixyaة اkalbi ilى cadiimi basra basrana weelo yar hadda u dhaweey dimiska waxyar jirto iska baaba'day waaga horena saldhig weyn baa caasimad baceed reer rum laga maamulo aad u qiimo badan ba weyn marka ayada waa magaalada u horreysay ee shaam ay qabsadeen muslimiintu markii futuux alislaamiya ay socdeen meesha u horreysay la qabtay hadda laakiin dhowr guri baa ku yaala waa baaba'day waxba maaha ilaa cadiimu rum buu nabigu u diray cadiimu busra meesha busra loo yaqaano ninkii weynaa boqorka oo qaysara fadafacahu wuxuu u dhiibay dixya kitaabkii iyo dhambaalkii iraa hiriqlu u dhiibay faqara'a markaasuu akhriyey faidaa fiihi waxaa dhambaalka ku qoran idan boqor wuxuu ka rabaa kayfa yuktab ila kitaab dad dhambaal dirayso oo dacwo gudbanayso mushkilada ee muslimiintu maanta iyagaa isku muslimiinta waxaa laga rabaa oo waajib diina ah ku ah dacwada islaamka iyo cidkas ay gaalo gaadhsiiyaan maydkii baaka waa in loo qoro kii hore waa in loo qoro nin kastoo mas-uula waa in dhammaan la gaarsiiyo ani xorow baan ahay hawlahaas maxaa iga gala hoos socon mayso ha yeelo ama ha adiid ha aqbalo ama ha rafdiyo adiga hawl kuu taalla maaha fa inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab waa waajib inaan saaran wey nin kastoo mas-uula oo laga baqaayo inaysan shareecadu iyagoo dhaba si toosa isu gaarin waa in dhanbaa loo qoro la gaarsiiyo loo diro yurub iyo galbeed iyo meel kastaba gaarsiiy waa ammaano ka saaran wey inay dadku rumeeyeen qaataaba hol ku taalla maaha ilahay baa subxana wataala hawshaa iska leh waa bucdu fikir inaad tiraa wixii aad aaminsan la gabataba marka arrintaa waa arrin laga gaasaro aad in lagu dadaalo faidaa fiihi dhambaalka maamulka waxaa ku qoraa bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamadin cabdillaahi warasuuli ilaa heriqla cadiim ruum waa cadi wey waxay waraabu ka socotaan muxamadkii addoonkii ilahay rasuulkiisi ah waxayna u jeedaa dhambaalku uu khuseeyaa ilaa hiraqi cadiim aruum nabigu malik ruum ma dhihin lannu mulkigiisa waa mulki laa yactarif bihi lislaam waa mulki ku dhisan calaa shirkin wa kufrin wa cibaadati hayr illah sharcigu ma ictiraafsan laakiin maadaama gaaladaa horjooga u yahay iyagu ay ka dhigteen in mas-uula u labarwen yahay saa u labarwen waa qaangaarkooda marka waa cadiim waa la ogolyahay maxaa yeele liannahu waa mucadim cindahum nabig wuxuu ihi salaamun calaa man ittabaca alhuda nabadgelyo waxay ahaanaysaa calaa man ittabaca alhuda inanta hanuunka raaca dushiisa ahaanaysa amaa bacd warku waa cadya culama waxay leeyihin saalkan laga qaadanahayo in ahlu kitaabka marka loo qorayo dhambaalka loo qorayo salaanta lagu bilaabayo laa tabdalu yahuuda wاnasara bاsalaam waxaa loo jeedaa bay leeyihin wadaha qaarkood marka aad ka hor timaadaan ay salaanta caadiga ah laakiin markaad fariinay dhambaad darayso ama cajal aad dacwo aad darayso waad salaami kartaa nabigu waa salaamay waadana xule ma ihee tan waa xukun salaam ma ah asagaa u qaafirmayn salaam ma ahe waxaa weye waa khabar oo waxaa nabadgeli maalinka aakharo oo badbaadi oo naar iyo hood iyo halaag ka badbaadahaya ninka hanuunka raaca faman itabaca hudaaya falaa yadil walaa yashqahu taasuu nabigu ka hadlaya min salaamta caadigood ma aha macnahaasana saxiixa macnahaasa saxiixa ayib haddii asaga hanuunka raacsanaanta waa le shardi wey haddii se laakiin hanuunka raaci way sanaanta ma laha oo waxay dheh maya waa salaan muqalad bishardi haddii aad hadaqlow khayr ka waa salaamo qaado wey qaadana hadda kasaqay kuma intaa waa intaas taawiil baa ku jirta ka soc amaa bacd nabi wuxuu uhi fa anigu adcuuka waxaan kugu yeedhayaa bidicaayati alislaam yacni bidacwati alislaam waxaan kugu yeedhayan kugu baaqi baaqa islaamka waa maxay ilahay keligaan cabin baaqa islaamku maahan w caabud xoolay ururi waxay tar waxay qabaan ma waxa ilahay caabud bas adaa dambaalka islamka intaas wey faina yadcuuka bidcaaya iyo bidacwa labadaba lafdooda soo oraray bidcaayat lislaam yani bidacwat lislaam baaqi islaamkan kugu yeedhahaya oo waa maxay aslam orni oo islaam ilahay u hogaansan taslam waa nabadgelaysa maalinka qiyaame iska hogaansan iska islaam haddaba islaamka maxaa weliba yu'tika allahu ajraka maratayn yu'tika allahu rabbi wuxuu ku siib ajraka maratan low ajru islaam bal heli ee nabi maxamed sharcada raacday aaniyan ahlu kitaab baa tahay oo magaciisi iyo tawradii muusa rumayso ciisa iyo injiil idan laba sidkooda noqon maalka qiyaama haddaad seesato maxaa dhacahay fain tawallayta haddaad madaxa aagto ma aha faina calayka dushaada waxaa ima alariisiyiina beeraleyda dembiga labada dusha saaranhay isma waa in la korrabaan waa u waa maxaa yeele waa ina ismigeedi waa u dabaayaan faina calayka isma alariisiyiina qolyihii beeraleyda aha jamcu ariis wey ariisku waa ninka fallaxa beeraleyda ah shaanu dhulkaana jabeera u badnaa dad beeraley ah ahaaye idan waxaa loogu tiiriye ariisiyiin loo yidhi oo leeya boqor waxaa tahay waxaa ku fuulaya dembiga ariisiyiinta dadka maguuraanka iyo deganka ee beeraleyda ah, waa ducafaynta badan meelay cararama yaqaanaan birta laga aso boqor kale kama hor karaan ma khilaafi karaan ama reemigii reeguuraada hadday gad ku dhacdaan caynka hoosta gelinaya boqol kiiba ku kaa ayib marka waxaa loo jeeday can raaciyadaadoo dhanba dembigooda qabahay lan waa mas-uul dad kugu dawanhaya culama waxay yadaan annaasu calaa diini milatihim waxay yadaan dadku bulshadu waxay qaataan dhaqanka iyo akhlaaqda iyo diinta ninka madaxweynahooda waa saas mujaydii qayrkii waxay leeyihiin xilligii wixii ka horreeyey cumar bin cabdilcaziiz madaxweynaasi reer bal cumray iyo waxay ahaayeen in y loo naxariista mooyeenu adduunye ka aafaysan waxaa la sweydiin jiray imise duribaad leedahay imise dooraad baad leedahay shacabka waxaas kusoo kahin jiray maanta maxaad faa'iiday imise duribaad dhistay imise addoon baad milka yamiin aad ku qartaa dumar maxaad qabtaa awlaaddaada maxay tahay hawshaas la ka waraysan jiray markuu khilaafada soo gaaray cumar waa la sweydiin jiray imse jisba xala ku turatay imise maalinki bishii meead ka soontaa imise jallaada maalinka akriyaa habeenkii meeqad isbaa ku tukataa cibaado iyo khayr imise koorba dishaa sanadka weerarka jihaad ka qayb gashaa shacabku waxay ku gowracan yihin nimanka hortaaya waxlaogyahay marka waxaa weyaan ninka mas-uulka wuxuu qaada dembiga wala yaxmilanna afqaalahum wa afqaalan maca afqaalihim nabiga u cadeeyey waya ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana idawata dacwat islam ya ahl kitaabia tacaalow ilaa kalimatin sawa kalimada udhaxaysa oo annaga nacfu noogu jiro idinkana nacfu idinku jiray dhibaanu ku ahayn annagana noo dhaxaysa igu yaade maqlaamada wax itar noqon lahayd moogta waxbay noqon lahayd anigu kuleey wax waxaan leeyahay rabbigii ku abuuray ee khalqay ki edab qaawo kaa marqaad alaa nacbud ila allah walaa nushrika bihi shayan walaa yatakida bacduna bacdan arbaba min duni illah fain tawallow faqul ishaduu bianna muslimuun hadday intaaba diidaan baa maay maxamed waxaa ku tiraahdaa mukhaafi ka ahaa oo qira gaalay anagu keliyaana muslimiina waa diideen baaqi ladinku yaro waa diideen soomaha noo qira maalinka qaan ka maqata ku yaallay ruuxa diinta gaarsii u hadduu diido ilaahay maraka inaan ku gaarsiiyo iska wadaa ruux koomayn maxamed yowma xajat alwadaac muxuu sameeyey jamicii ugu bannaa ee bulshada ugu bannaa nabiga soo hor istaagtayba ahayd boqol iyo labaatan kun baa ugu sabay bannaan abu zurcan wuxuu ku sabay boqol labaatan afar kun oo ruux ma ahaye oo ummadda u dambeyn wuxuu hor istaagay waa boqol labaatan afartan ruux adiguna waxaa kasoo istaagay malaayiin mararka qaarkood malaayiin saddex milyan laba milyan iyo dad afar milyan dad bay gaadhay waagan ku dhamaad oo kale weliba intaan diiwaanka samayn ayay isku soo xajinaysaa ka badan oo dhaxkatuurka sacuudiga dhan kasii xajiyay iyo soomaalida jidda kasoo yaacay baa adduunka ka badan milyan baan dawladda diiwaanka samayn inta qoran loo maayo waxooda qoran yahaybaa saddex milyan ah idan dacwo taas dadka waa in la gaar nabiga intuu ilahi maqaatay ilahi maqaatay war nagii sheegay allah mufasal idan waa soomaalida xagta waa maku waa kag rageen way yaqaanaan maku ila hadalka waa kag ragad bay dhan waa maxkamada kugu qoran idan ruuxu wuxuu u sheeg aakhiran la imay warku waa dhowle idan dhekhaa marka wuxuu leeyaa in hadday ahlu kitaab ka darayso bismi araxmaan araxiim min fulaan ibni fulaan ilaa fulaan ibni fulaan warka marka waxaa weeyaan bisif waa lagu bilaabi ruuxa dambaalka gudbina isagaas ka bilaabi bukhari sasan kuuga baabu idaa qaala ahlukitaab assaamu calaykum wuxuu baaba ninka ahlukitaabka haddii guuraha kugu baxdo maxaa ku jawaabi xadaana maxamed salama albutaji xadiidkan macaanid fara badan ilaa dhowr iyo toban siiqi laga soo laakiin hadda intaasuna kaga gaabsanaya kow waxaa weeyaan in dadka muslimiinta ay dacwada gaarsiiyaan dadka muslimiinta ahay una gaarsiinaya siduu nabigu salawaatu wasalaamu aleyh u gaarsiin jiray labo waxaa laga qaadan dhambaalkaad diraysaa waa in bismi illahi raxmaan raxiim lagu bilaabo ilahi la cuskay subxaana wa tacaala aaniyan aad magacaaga kuwa marto labo saddex aad tiraado ruuxii u diraysa dhambaalka aad gaarsiiso aad hormayso kadibna ujeedada xaasho waxaa kaloo xadiiska laga qaadan ruuxa muslimka dacwada gudbinayaay inuu isku daro liili iyo shidda isku daro bimacnaa tarhiib iyo tarhiib inuu ruuxii hadduu wanaagan aqbalo wuxuu hela u caddee sheebkaana maha waa inaa sana caga keento sufufu lkufraan bixin mayno sida baababka innagu sida baababka maanta dadba dhaafinaya kaadisayda mayno almuhim waxaad keenaysa waa inaa sana caga keento tarkiib ruuxi nabig uri sal slam aslim waa maxay taslam yu'tika allahu ajraka maratayn waxa weya tarkiibki ruux ajirku yalla sababta loo sheegay haddii diiyo maxaa la fahamtay wallayta fa calayka ifma alarisiyiin waa tafid cabsiyin wey ayb waxaa la rabaa inaan loon isticmaasho nabig xu sal slam muxuu yihi ilaa cadiim ruum ilaa heriqla cadiim ruum aslim tasila yar jilicsan wey ayb marka waxa laga rabaa markaa daaciya tahay waxaa laga rabaa inay noqoto shadiid ama qawi ay noqoto fii hayri cunfin adkow laakiin cunfigaada qawga ayada ku dhisan xikmo iyo aqoon iyo cilmi ku dhisan may noqoto waxaa laga rabaa inaad noqoto layin min hayri dacfin haddii kale waa lagu mari waa lagu laqi sheek xoogaa socon meesha loo baahan yahay liinka isticmaal meesha shidada loo baahan yahay isticmaal waxna jamci baa laga rabaa inaaso dhan baa laga qaadan waxaa kaloo laga qaadanaya aayad aw aayatayn in loo diri karo gaalada oo axaadiistii odhanaysay xadiidka ibn cumar fi saxiixayn laa tusaafiru bilqur'aani ilaa ardi alcaduwi fainii akhaaf an tanaalahu an yanaalahu cadow xadiikii ama fi saxiixayn min xadiii ibni cumar lafdigana muslim baa iskale waxaa weeyaan wuxuu ku khaas yahay marka kitaabka o dhan la diray masxafka o dhan baa la diidan yahay ayb ama kitaabka qur-aanka alla yamas qur'aan ilaa qaahir waa masxafka dhan lakin aaya aw aayatayn fii shariid aw fii risaala ku qoran wax dhiba mala baa laga qaadanaya axkaamta fara baa ku jirta xadana mxamed slm albitdi qaala abarana mhlq bn yaziid alqurashi qaala abarana ibn jurayj cabdilmlk bn cabdilcazi bn jurayj qaala abarana abu zubayr mxamed mslim almaki samca jaabiran yaquul jaabir baan maqlay oo la yiri sallama naasun kooxbaa salaamtay oo min yahuud yahuudda ka mida cala nabiyi salaaman faqaaluu waxay yidhahdeen assaamu calayka nabi maxamed oo dhan ay dheheen qaala nabi wuxu uri wacalaykum idinkoo dhammaada waa yahay faqaalat caaisha waxay ti radiallahu tacala canha waqadan waan cararta caaisha way maqlays caaisha waxay istay nabiga ma maqlahayo yuhuudda habaarays yimid waa maqlahayo laakiin ninkii habaarkaa dad ku ceysay maxaa dhiba jira tayib waa guurtay adigu dawaa waad ribatay caaisha intay kullaatay waxay tiraa lam tasmac maa qaaluu nabi maxamedo markaad calayka ku gaabsanayso nimanku waxay ku yidhahdeen sama maqlayso qaala wuxuu ihi balaa waan maqlay faradadtu calayhi waan maqlayo waa u celiya habaarkood ayb waxay la yimaadeen baan u cesho ynma wuxuu weliba mujaabu waa naloo ajiibi waa nalaga aqbali weeye habaarka naga calayhim cala alyahuudi wanasaara walaa yujaabuuna laga aqbali mahayo habaarkina habaarahan fiina taana ku difaacaysay habaarkood soo daayay waa ku ceshay taanigana iyaga habaarkood la aqbali maayo waa dulmi habaar ku dhisan wey kaanaguna waa difaac iyo intisaar bacda dulmi wliman intasara bacda zulmihi faulaaika maa calayhi min sabiil intaaba cawsha qaada buu nabigu markaa degdegi marna wakaan soo maray inada habaartay oo tii dif ku baxo dhammaado nag noqdo naftiisa inta harin umar caaisho looma baahno degdega iyo culayska iyo cunfiga looma baahne isdeji waxaa kugu filan wa calaykum wa calayka kugu filan ka bax darka baabka asaga canaanta iyo burka dhigaaga waata baab yudari ahla alkitaab fi ariiqi walaa adwaqiha yudari waxaa loo dhibaatay lagu qasbiyo ahlkitaab qolyaha gaalada ah fi ariiqi wadada marka laskaga horyimaado ilaa adwaqiha meesha u cihiidiyeen baa lagu qasbahaya bukhaari baabku baabaystay iyo xadiidka iman doona isma idan wuxuu kuu caddaynaya xadidka daciif yahay sugnayn yani ishaaraad daqiiq ayuu bukhaari bixiyaa xadaana abu nucaym alfadl bn dukay qaala xadaana sufyaan ibnu saciid ibn masruq altawri abi cabdilah can suhayl bn abi saalixin can abi abi saalix kuwa ninka loo yaqaana samaan can abi hurata can abi qaal ida laqiitum lmushrikiin idan lafdi lmushrikiin waa shaad daciif wey ahl kitaab baynu ku maray xadis abi hurayra waynu soo maray xali baynu soo marayna xataa kun hal boqol iyo saddex baynu ku maray waan filhaya kun saddex hal boqol iyo saddex baynu ku maray ahla kitaab laa tabda'uhum bisalaam wadaruuhum ilaa adaq ariiq baynu soo maray idan xadiidka lafdi ahli kitaab oo saxiix ku yahay ama lafظ mushrikiin waxba kama jiraan ida laqiitum اlmushrikiin mushrikiinta adad la kulantaan fi ariiqi jid wada kula kulantaan falaa tabda'uuhum bisalaami salaamtiyaa lagu bilaabin wadaruuhum u dhibaata geliya ku qasba ilaa adaqihaa sheekh wuxuu yihi shaadun bi siyaaq xadiidku siyaaqan iyo qaabkan uu ku yimid shaad bu ku yahay waa daciif bimacna weliba fi shar qaybta horaaba sii daranba yani idaa laqiitum اlmushrikiin fi اariiq intaasuu sheekh ka hadlaya an wuxuu ku qaydahayaa cadam albadaati bisalam ku qayda marka laska hor yimaado keliya xadiiska horena caan buu ahaa oo marnaba sanaayan lagu bilaabin bu ahaa marka lafdu dariiqu lagu qayday salaantii iyo lafdu mushrikiin baa sheekhu xule shaad wey waana saxiix warka isaga ah idan waynu soo marray macnaha inaysan ahayn gaaladu hadday kaa hor yimaadaan ahlu kitaabka in waddada waasac inaad raadsato oo cadhisato ilaa uu qarkaba ka dhaco ma aha hawsh macnahaas ee waxaa weeyaan culamadu kulliga ku fasireen xataa ragga xadiidka wariyey waxay ku fasirayaan markay wadadu yar tahay meeshaa ruuxa muslimka xurmayneed ka leexan haweenayda iyo ninka waayeelka iyo ma carurta iyo adhigiisu derbiga ku dhicin kadaalka ka leexan mayso wadadu markay yar tahay saad ka haysanaysaa isaga marka aan hadda dira derbiga ama biyaha ku dhacsa u taalla laakiin markay wadadu waasac tahay raadsan maysa asaga jidkiisuu marana waad maraysa ee weeye markii ixtiraam loo baahnaa oo ah marka laisku hor yimaado wadadun ciiid tahay xagga u leexan karin asaansa xagga u leexan karin tooska u socdo marka ayada lanna ixtiraamka waxaa iskale muslimiinta iskale wey amaa wadadoo waasaco nin kasta uu saadkiisa mari aad raadsataa waa dulmi iyo iidaa lamana ogolo ninkaa isaga waynu soo mara macnaha isaga baab kayfa yudcaa kayfa yadcuu lidamiy kayfa yadcu seeba ugu dacan ruuxa muslimka ah ruuxa ahlu kitaabka ama gaalka ah saciid ibnu taliib yani saciid ibn ciisa waynu soo mara dhowrka hor baan filaya ninka isaga saciid ibn ciisa ibnu taliib waa iqatun faqih imaam قال xadثna iبن whبi cabdاللh بن whب الqرشي قال أخبرnيi cاaصم iبن xkم baan igu qoran lakin ibn xakim wey si صaحيixa cاaصم iبن xakim wey wuxuu qoray iبn xakim ma jira xadثna cاaصم iبن xakim صaduuq abu mحamed أنhu wadaadka asagaa samca wuxuu maqlay yaحyى iبn abi cmr الsaybاni aniga ashaybani buu qoray khaطأ wey saybani shiin ma ah waa siin caadi ah aلsaybاni abu zurca loo yaqaana ninka can abi abi wax ka waraya abi camar asaybaani wax ka oranaya abi camar magaciisa zurca loo yaqaana waana maqbuul bule xaafidku laakiin yacquub ibnu sufyaan iyo ibnu xibbaanba waxay ku sheegeen fii siqaati taabiciin cala aqali taqniga xasan xadiid wey can cuqbata bni caamir aljuhani annahu saxaabigaas mara birajulin buu maray hayatuhu qaabkiisa iyo homaalkiisu u yahay hayata muslim hayatuhu hayat muslim yani nin baa xoko horyeega si u labisan yahay iyo hubka ka muuqda iyo qaabka shagligiisu eeg ruux muslim ah dabaabku marku markay soo labistaan wadaad baad moodi isku soo taga alaabtiisa wadaad muslima ah moodi qolyahan sankonsajaha marar qaar waxaad u qabaan wadaad tariiq waxbadan baa khaldami kara moog tahay ayib tiriba marka saxaabiga tiri ku kadsoomay annahu mar rabbi rajulun buu soo maray saxaabigaas hay-atuhu qaabkiisu uu yahay hay-atu muslim ruux muslim qaabkii buu ogyahay fasallama saxaaliga salaamay faradda caley asna u jawaabay assalaamu calaykum waraxmat ullah boobkan wuxuu yihi calaykum asalaam waraxmat wixii waa turtay wuxuu radiyey wa waraxmat ullahi wabarakaatu baa ugu radiyey wuu barta salaanta wuu garanayaa inay salaan saxa tahay wa waraxmat ullahi wabarakaatu bu ninka la socday saxaabiga yaa yidhi adeerow ninkan ma aha muslim qays baa kugu dhintay boob faqaala lahu lghulaam gulaamka wuxuu ku yidhi inahu ninkaad salaantay nasraaniyu weyla sheekh ma ah wadaad ma ah faqaama cuqbatu cuqba istaagay fatabica ninkiibu ka dabatay wada raacay doonkiibu ka dabatay xataa adraku ilah haleelo gaadhay faqaala wuxuu yidhi bogow istaag buuri waryo badan leehay ina raxmatallahi ilahay naxariistiisa iyo barakaatu ilahay barakaadkiisa cala lmuminiina iskale lafdi salaam iskaba qaadadaad unta laakiin alraxma waalbarakaat waa howlaha muslimiin weeye laakiin waxaan kugu ducayn aطaca allahu xayaataka nolosha allah dheereeyo wa akara maalaka hurtida allah badiyo waladaka iyo warasadaada tarankaada salaantana soo cel ka noqoda salaanta duliye gudataaba ruuxi aan ku salaamay wax gudataa oga carruurtayso garanaysa warta maxay ahayd gudataan suwada iloodan wax yar waxba inta isku darmaa maan dhihi jirin inti isla gubatay allo xoogo isku haysa bal wax samayn waxaa ku dhihi waxoo dhan waa isla gubteen fifki ahayd <laughs> waaab ku salaamay waraxmat ullaahi wabarakaatu hawla hawla muslimiin wey waa ka noqo ka noqo baabka asaga ayb sheekh wuxuu le waxaa laga qalan karaa xadiidkan in gaalka loo tacsiyin karo markaad u tacsiinaysana ha ducayn dhihi ilaahay warasada allaha badiyo noloshana allaha dheereeyo taa lagu ducaynayo baa laga qabanaya ama naxariise raxmada waxaa iska le muminiinta xadaana abi macayn saana waxaa samayn jiro kale ibni cumar waana soo maray ibn cumar tunisa ma asma kadabata waa ka ceshaday waanu soo mar xadaana abu nucaym alfad bn dukayn qaala xadaana sufyaan athawri can duraar ibni murata abu sinan iqat limaan can saciid ibni zubayr ataabici aljaliil can ibni cabaasin qaal ibn cabaas low qaala li fircawnu ircawn waa soo taagan eh, ibn cabaas waa soo taagan yahay wuxuu low qaala li fircawn fircawn hadduu ugu dhihi lahaa baaraka allaahu fiika fircawn hadduu ugu dhaho qultu waxaan dhihi lahaa wa fiika adiguna allahu barakay ujeeda iskhilaafsan cudad waxaad ku dhacsan cabaas cuqbat ibni caamir wuxuu ku leeyahay barakaatu araxmaan muslimiina iskale gaala soqolkumala ayib arrintan ibn cabaas waa laga yaabaa laakiin inuu ka muransan yahay in markays oo isagu intuu kuu duceeyo barakiya naxariis kugu cadligu waxaa weeye garsoorka inaad ugu ducayso barakiya raxma ina khaastaa laga yaaba hadalka cuqbana u yahay caam qultu waxaan ola wa fircaunu qad maata buuri ibn cabaas wuxuu kaa saxayaa inaad u qaadato fircaun u nool yahay iska ilaa buu asakatiin fircaun maruu dhintay waa hor qalaf ayb sidaa raajix waliba waxaa fircaun wuxuu noolaa oo adduunka yaalay inta ay reebinaysaa ka arkahaye falyawma nunajiika biwadanika litakuna liman khalafaka aaya dad waxay u qaatay ilaa aminku inuu yaalla qaahire masar oo isagoo la waxeeyey arrintaas arrin xoog badan ma ah arrin xoog badan ma aha waxyaabahay masaarida kuu maqooqayeena wax sal ma lah ayib sida raajix waxaa weeye reer binu markay ugu gudbeen ama badda talla waxaa tidhahdaba oo fircoon waa la halaagay oo rabbi waa rabay waa dhammaayeen waayan waa cidlo laabta reer binu israa'iil iyo muslimiinta nabi muuse waa rumin waayeen si loogu qanciyo u arkaan asagoo sakaraada miiga bakti meesha yaalla ilaahay baaqi yeelay litakuuna liman khalfaka aaya binu israa'iil weeye ee maaha dadkao dhan ilaa qiyaama sacaawshu maaha macnahaasa aiixa ayb loona badan yahay ama hawlaha meelaha la wadawado wax jirama camal inta badan loo sheego wax jiramaha masaao dadka lacagta kaga gurtaan sal hadda waxay wadaan waxaa lasoo lafii fircoon bay hadda adduunka wadaanayo qolyaa cilmi waxbaan baarnay kole waxba kama jira waxaaso dhan abaaiil wey midda kale fircoon boqor kastoo masar soomaaliya looga jeedo inuu kiyasa lagu ogaado kii rabbi halaagay inuu ysid ka ogaatee ayib kii rabbi halaagay inuu yasid intaasoo fircoon baa ka dambaysa sheekh cabdilxamiid kashka wuxuu maa zaala misru yatawalaha fircawn bacda fircawn kuwanuu ka hadlahaya hadda xadda joogaya hayste anwar asadaad iyo jamaan cabdinaasir iyo xusen marag iyu ka hadlahaya ayib mar wuxuu yihi caalam islaami waxaa uxuush baa maamula buu ila dahabta ila suudaan waagu kii numayraha jooga wey taraa nimran buui ila dahabta ila misr wuxuu yihi ninkan muxuu ahaa ii sheeg wuxuu ku magacaaba baqran wayadhabta ila shaam taraa asadan wain dahabta buui ilaa xijaaz taraa fahdan xuusaa u sii daayey yani wuxuu aha sheekhu jariib waa cala xukaam shaamubal wuxuu uhi uxibu jur'atahu cala alxukaam walaakinahu xaatibu leyl buui shaamubal waa tacliiqiyey shacaad axmed kashki ka warran baa leyi waxaan jeclahay buui adayga uu ku adag yahay geesuga ku yahay in xukaamta la naqdiyo xumaanta ummadda loo sheego ama xagga axaadiista wuxuu doon iska qaataab abusooyin buu gurtaabu walakinahu xaafibu leyl ayib bimacnaa in xukaamta jariir lagu noqdo la caayo oo tahyiij la sameeyahay asal min usuuli salaf ma ah laakiin adna waxaa meesha ku jirta in wixii khaldama ummadda loo sheego loo dhoobin weliba xilliga hadda la maraya marka la joogo wax naseexo lagaa qaadaba ma jirto laguma ogolama ninka xaakimka ama mas-uulka allah adashaba feraaba lagaa xanshari ayib marka waxaan oga jeeda ilmihim fircown sida raajix ah ee bitaxqiiq alcilmi wax jira maaha hadda mana joogo mana noolo meeshana ma yaal yaa lagu lugeyn wa fircawnu buuri qad maata waa dooriyooda waa dhinta la socda wa can xakiim ibnu daylan waynu soo maray xadiidkan can abi burda xakiim ibnu daylan waa xadiidku leey salada jawaadihi sheekh cabdibar waa hiqatu ma'muun ila anahu infarada bihada alxadiid can abi muusa alashcari kaana yahuud yahuuddu waxay ahaayeen yatacaatasuuna kuwa ku hindhisooda hindhisada iska raadiya yatakalafuuna cutaas wey ayagaa iska raadin iska dandoona hindhiso cinda الnabiyi rajaa an yaquula lahum ayagoo rajaynaya kuu daraynaya inuu nabiga ku yidhahdo yarxamakum allah ilahay idin naxariisto ila waa duca nabiga og yihiin fakaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray yahdiikum allah wayuslixu baalakum ilahay idin hanuuniyo xaalkiin in ha wanaajiyo xaalkan gaalnimada ah islaam hadinku bedelo ayib baab idaa sallama cala الnasraaniyi walam yacrifuu wuxuu baab yahay haddaad masalan salaamto adoon ogeynon garanayn xadaana maxamed bn kaiir alcabdi qaala akhbarana sufyaan athawri can abi jacfar alfara magacii ninka abi jacfar alfara xalaynu soo marayna ninkaas kaysaan baa la yihahdaa salmaan baa lagu sheegaa ziyaad baa lagu sheegaa lakiin wuxuu caan ku yahay magacan abi jacfar alfara abeedan waadan ka baxsada waa yahay can cabdiaxmaan ibni judcaan qaala mara ibnu cumar cabdiamaan jidcaan xaadna sii soo maray ayib cabdiraxmaan ibn maxamed ibn zayd ibn jidcaan inuu yahay awgii loo tiriy waana soo maray qaala mara ibnu cumar baa soo maray binasraaniyin buu soo maray fasallama caley ibn cumar baa salaamay faradda calayhi nasraani waa u jawaabay ibnu cumar faukbira waxaa loo sheegay ibnu cumar annahu nasraaniy inuu yahay gaal falamaa calima markuu ogaaday ibnu cumar rajaca waa laabtay ila isku hor yimaadeen dib buu laabtay ninkii ka faqaala wuxuu rudda calaya salaami war salaantaydi ii soo celi ii soo ka noqon weeye ayib waan kuu celiyey idan ibn waxaa aaminsan yahay salaanta min baab alcuquud min baab alcuquud weeyo markaad tiraa assalaamu calaykum waa iijaabki waa laygii infasili wey waa iijaab markuu ruuxu kuu jawaab ku wa calaykum asalaamna waa qabuulki caqdi baa guntamay ibn cumar leh maadaama caqdi guntamay ay ku soo baxeen marka cille cabdiga burisaa waa laga noqon karaa soo ma haddii intaa wax iibsato xoogo khayana lagu qariyo rashi ama wax lagu saldhaysiiyo ama deeca rabnu isdhima ama ceeb ku baxda celis wey ayib marka wuxuu yihi caqdigii ka noqo wey iisoo celis laantahay min baab cuqud tahay maraya e, ibn cumar baab ida qaala fulanu yuqri'uka asalaan ninbaa hmm? inay cibaado tahay w soo mar ida qaala fulanu yuqri'uka asalaam fulaan hebel baa salaam kusoo salaamaya dul waaya maxaa kaga jawaabay mise aamus waa mahadsan yahay waan ka qaadi ma dhihi waa isku lahayn waa waajib laa shufa cala waajib madaxda gunin mise waxbaa ku saaran awshubu ka hadlaya sheekh dhowrka horna wadi soo mar xadiidka waan firaya xadaثna abu نacaym alfضل بn dukayn qala xadaثna zakariya ibn abi zaئda qaala samictu caamira ibn sraaxiil shacbi wey ninka asaga yaquulu asagoo leh xadaثanii abu slm bn cabdiraxmaan الzuhri ana caaئiشhaةa xadaثathu hooyadin ba waxay u sheegtay ninka abu salama ana الnabiya qaala laha inuu ku yidhi zakariya ibn abi zaئda caamirna waa shacbi caamir ibn sraaxiil ashacbi abu slm magacaasuu caan ku yahay ayb بن cبد الرحمن بن cوف الزهري أن cائشhaةa xadثa أن النبي قاaل لha جibrيiل يقرأ عalayki السلاaم caaishoy jibriil baa kan ah oo ku salaamahaya jibriil baa nabigu u yimid markuu tagaya wuxuu hi caaisha igu salaam waagtay caaisha salaamta iga gaarsiin faqaala waxay tihi wa calayhi assalaam waraxmat ullah ayib waxaan kaloo soo maray sugan inaad ruuxa salaanta kuusoo tabiyey iyo ruuxu kusoo salaamay iyo adiga iyo ummaddo dhan baad salaami karto saa ay ku sugan tahay ayib assalaamu calayhi wa calayka wa calayna wa calaa cibaad illahi inaad ku gaabsato adiga iyo kii ku salaamay iyo inta waad bannaanta oo tirahdo assalaamu calayhi wa calayka adiga salaamta keena illa waa nina xel soo gutay iyo wa calayna ayib almin waxaa laga rabaa inaad salaanta ka jawaabto baabu jawaabi alkitaab salaanta afka la garaye laakiin dhambaalka iyo waraaqda lagu soo diro salaanta ku qorayd ma jawaab bay leedahay iyaduna tiibuu ka hadlaya sheekhu xadaثana cali bn xujr الsacdi qaala akhbarana shariik bn cabdillaah can cabaas bni dariix aw durayx waana isaguna iq ah can caamir ashacbi can cabaasin qaal inii waldan ibn cabaas ahay la ara waxaan u arkaa on aaminsanahay lijawaabi اlkitaabi waraaqda jawaabteeda waxaan u arkaa xaqan inay tahay oo ka radi salaam ayb salaantaad radiyaysa assalaamu calaykum radiyaysa waajib kumahaa waa laguu soo diray inaad ka jawaabto salaanta ku qorad iyo adiga aad riwa ayna waa waajibbu waraaqa lagu fid waad ka dhiganaysaa waa lagu soo dir waad ka dhigan khalad wey ruux u jawaab oo wixii cala aqali taqdiir waad mahadsan tahay way soo gaadhay waraaqii dhambaalkii khayr allah ku siiyo yakfi in waraaq la wado oo weligaa ma dhimatay ma nooshahay maxaad uga soo jawaabi weyday mushkilo wey ka jawaab inii la araa lijawaab اlkitaabi xaqan baan arkaa buu in yahay oo weliba ka salaam ayib salaanta radigeed oo kale saaran way buu leh marka bukhaari wuxuu ujeedaa ibn cabaasna maraya kitaabkii yani risaaladii lagu soo diray inaad ka jawaabto wy oo jawaab celiso ayib muxuu galahayaa mobilka lagu soo wacay misajkii la soo diray iyo ruuxintii ku soo wacay arki wey telefoon ka dhow ad asagoo meesha misajka wal farabadan oo ku jiro baabka ma gelin lana mse waan ka degnaa ee sharif ma ka degnaa baabka Hmm. Mhm. hadduu yahay telefon aad qaban weyda dhacayna oo aad arki weydana messajka la gelay laakiin telefoonka caaligan ka hadlayna ruuxaa ku soo wacay adoo mashquulsama laakiin ha dhigaatay iyadoo meesha ay buuxdo saddexan goor ku soo wacay maxaad leedahay koolinka caadiga wacitaanka caadigan ka hadlayna messaj ku kaadiye ayso maxamed warra maada almuhim ruux waa in loo jawaabo yani waa atnimadaa ku jirta ruuxii waa mashquulsanaa raallahw iska hadasho haddii markaa wx uusa kaa marnay wax kastoo keeni kara dadka inay isku dhacaan ama kala go-aan waa in laga fogaado muhiim way arrintaa iyada uhuh. ruuxu damba kuu soo wacay moogtahay waa war hebelow buu ku soo yidhi ila hadal wey hebelow kula hadli mahayo waan kula hadlay labada waa iskale laakiin raddi baa lagaa rabaa ayib waa muhiim arrintaa gadaaltikooda inkastoo baa ku dhibbayan xilli kas iska soo dhacahay oo uusan xuduud lahayn baabu lkitaabati ila nisaai wa jawaabihina wuxuu baab yahay dumarka in waraaq loo qorkayo dhambaar ayaguna laga baahayna ka soo jawaabaan xadaana abu raafic baan ii qoran laakiin sida raajix ah ibnu raafic wey xadaana ibnu raafic yani muxamed ibnu raafic iqatun imaam wuxuu ibnu u qoran ma jira xadaana abu usama xamaad ibnu usama qaala xadaanii muusa bn cabdilaahi ibnu isxaaq maqbuul ninkaa asaga dacfi baa ku jira qaala wuxuu hi xadaatna waxaa noo warantay caaisha bintu alxata ataabiciya aljaliila qaala waxay tiri gabadhaas qultu lcaaishata caaisha waxaan ku um lmuminiin wey caaisha bint abibakr zawji nabiy sal l slam wa ana aniguna fii xijrihaa aan ku noolahay xilkeeda iyo dhabteedaan ku noolahay yani caaisha gurigay kula noolaydoo dhaqaalayn jirtayoo soo korisa gacanna ku haysa ayb wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ya'tuuna caaisha kuwo u yimaada min kulli misrin magaalo kasta looga iman jiray caaisha le um lmuminiin saxaabiya jariira zawji nabi ummahaat lmuminiin bay ka mid tahay waana faqiha caalima masail badan baa la weydiin jiray min afqahi saxaabadan ahayd marka magaalo kasta looga iman jiray caaisha ayb laakiin intan dambe damiirka wuxuu u laabanayaa gabadha minta dalxa ah bawaadalaya laakin iyado caaishada umulmin bu u laabanaya intan dambe gabadh kale ay leedahay waxay tihi marka caaisha binta dalxa fakaana shuyuukhu duqaydu waxay ahayd nimanka waayeelada ah yatabanawni kuwa iga gabadh dhigta ama iga wiligta ilmaa dhaleen ba iga dhigi jire kabnihim yani yatakhiduunii kabnihim wa saasaana ii qoran laakiin dadka qar waxa u qoran yantaabuunii yantaabuunii waa iisoo qasti jireen wey duqayda waaweyn waxaa ka fiican marka in leedo yatabanawni taasaa ka wanaagsan lannu lafdiga dambe iyo caddaynay ama waxaa tiraa duqaydu anay iisoo qasti jireen say igu sii maraan hooyadeen u caaisha ila gabadh waxay ku nooshay gurigu umuna caaisha ku nooshahay waa taabiciya jaliila marka waa loo sii mari amaana iisoo qasti jiran ama nimanka waayeelada maadaama gabaryaraan ahay sida gabdhahooda kale iga soo qaadi jira labadaba waa macquul limakaanii booska aan ku leeyahay minha min caaisha dartii baa lii xaidhanaya ba jir maaha aniga jacaylla jecel yahay caaisha laga dugsanaya um lmuminiin wa kaana shabaab ragga dhallinyarta ama garmadowgaana yataahawni yata'akhawni waa iga waaligan jireen yajcaluuna ka ahin lahum sida nin gabar walaashooda meela dhaqmi jireen oo ayaguna isoo mari jireen oo waxay ii sheegan jireen dantooda ayib ama waxaa weeyaan waa iisoo qasi jireen intaba waa lagu fasiraa dhib male lakin saas ka dhig fayahduuna waxay soo hadiyan jireen ilaya fayahduuna ilaya hadiya isu diri jireen ninka waa ragga yararkaa duqayada kulli hadaad baa lii keli jira wayaktubuuna waisu eh, qorijeen waraaha ilaya aniga xaggayga min alamsaar magaaladoo joogay dhammaar sooda ku socota caaisha binta alxa hooyadan fariinta naga gaarsii hadyada naga gaarsii nagu salaan markuu dhambaal ku yimaado fa aqulu licaaishata caaisha waxaan ku odhan jiray yaa khaalat habaryare haada kankan waxaa weeye kitaabu fulaan wa hadiyatuhu waata fariintii iyo waraaqdii hebel iyo hadiyadu soo diray ee aa gudbinaysa fatquul lii caaisha waxay gu dhihi jirtay ay bunayatu gabadhaydiiay faajiibihi u jawaab wadaadka horaba soo qoray wa afiibihi una abaalgud caaisha nabi maxamed bay ka waraysay nabigu haddii hadiye loo keeno intay dooni ha ahaatee hadiyada waa aqbali jiray abaalgudna waa bixin jiray inanka soomali dhaqanka ma naqaan banaankeenu ka nahay xoogii lagu dhihi waa isla kuusi un oo la fadhiisanba markaad u doonta adhig way soo gaadha hadiyadii khayrallah ku siiy laakiin inaad hadiyad lagu keenay aad tiraado ninka yagana hadiy ii keenay buu u dira xogowgan ha loo geeyo saxiiban ha loo geeyo bal shaarkan ha loo geeyo qamiiskan ha loo geeyo abadan shan litiroo malaba lagu keenay wallah amsa carus ma kula shuban halku taalla ma nin baa meelaada hadiyu kuu keenay marka u baanta waa dhihi jazaka allahu khayran nabigu jazaka allahu khayrna waa dhihi jiray waxna waa raacin jiray hawshaa iska ilaali ayib marka dhaqanka innaga somaaliya banaanka ma aqaan waxna uga tagni garan maayo waaiibihi u abaagud ninkii soo diray hadiyadda waxay dhihi jirtay marka fain lam yakun cindaka awaabun acaytuka caaisha uirsadasinimada caaisha ummuminiin haddaadan haynin waxaad ninka u dirto ood u abaalgudda aadan haynin soo diray hadiyadda iyo waraaqda soo diray anaa kuu dhiibi ii sheeg caaisha ka hadlaysa fain lam yakun cindaka haduusana cindakii awaabun wax abaalgud ah acaytuka anaa ku siin faqaala waxay tihi caaisha bintu alxa fatucطiina waa ii dhiibi jirta hebel waa u diray hadiyadiisii waa uga jawaabay walaaq waa u diray laakiin hebel waxba aan uhayn ayadaa caaisha keenaysa ayib marka inaad ku urursato xoog jasaaka allahu khayra bas ku urursato bakaylnimo wey ayib adaa reerka goyna reerka baabi'inay xasan alisnaad baab kayfa yaktubu sawir alkitaab kitaabka horraantiisa waraaga qoraysa qaybtada hor maxaad ku qori ma magacaadaad ka bilaabi mise ninkii loo qoray magaciisaad ka bilaabaysa xadaana ismaaciil ibn abi waysin qaala xadaثanii maaliku can cabdالlahi bni dinaarin ana cabdالlahi bni cumara kataba ila cabdilmalik cabdالlahi bni cumar ibni marwan baa u qoray ilaa cabdilmalik yubaayicu asagoo bayca la galahaya cabdulaahi bni cumar bayco u gala waxaa u dambaysay baycada cuثmaan ibna cafaan baa u dambaysay intay ishayeen saxaabadu ishayeen dagaalamayeen sayidina cali iyo mucaawiya shantii sana ee khilaafku u dhexeeyey baycayn gala wuu diiday laa mucaawiyana bayc la geeyen buui walaa caliy lianu muslimiintu islaamku ma leh lama madaxweyne abadan laba madaxweyne lama ogolo iska badaa iyo konton iyo toddobo meeqa dowlad baa islaamka sheegata hadda konton iyo toddoba ugu dambayse maxaa ku darteen caalamlislaam waxa loo yaqaana waa konton iyo toddoba dowladood waxbaa kaaga daran maxaa yahay bani iyo dowlada islaamku ka yahay boqolkiiba toban xataa usan dhannayn baa waxay noogu xisabsan yihin caalam islaami uganda ka mida waxay ku jirtaa dawladaha caalam islam lagu tariyo ee ardada lagu daraaseeyo qismiga juqraafiga waa taarikhda taarikha caalam islaami uganda lagu daraasayn iyo ethoobia iyo caalam islam lagu tarinayo mabda waxaa soo baxay in lagu xisaabo bablationka mar muslimiinta hadday boqolkiiba gaaraan afartan ama soddon waa dawla islaamiya ka haystaa ha noqdo yahuudi ha noqdo nasraani ayib hawlkuu taalla ma ah bal qaybahaysa dhanna in bulshada muslimiinta ku nool boqol kiiba labaatan baa caalam islam ka tirsan sida berliin baa ka mid a dawladdaas afrikaanka ah almuhim sayid cumar bin khaaab cabdullahi eh, bin cumar wuxuu aaminsanaa marba hadday muslimiintu kala jabaan oo labada laba mas-uul yeeshaan oo laba kooxood loo noqdo inaysan beeca jirin baycat alkhilaafa ay baycat alimaama inay baatila tahay ilaa ay muslimiintu midoobaan hal madaxweyne yeeshaan ayib marka beeco u gala waxay u horraysay tii mucaawiya markii cali shahiiday xasan lixiisii biloo dhammaatay xasan uu ku wareejiyey mucaawiya hawshii ku wareejiyey caamul jamaaca ayaa beeca u horraysay haddana markuu khilaafkii yimid bacda yaziid uu khilaafkii yimid isku dhacay beecadu ka baxay cabdillah bin baa sidii lagu dilay xuseen baa sida ku dhintay wuu diiday cabdilmalik baa ugu horreeyey marka nin reer banoomiyo haddana mideeya muslimiinta oo hal madaxweyne xilligaas beeca la gelhaya dhaqankaasoo markay salafku lahaayeen iska ilaal hawsha ayada waa waxaad arkaysa xayawaan hayo naftu ka baxdo ore beecaha lala gala xukaamta maanta dhaqan salafu mim maxaa beec loola gela waa in la midoobo hal madaxaan loo sameeyo boqor caddaan allah ka dhigay hal madaxaan loo sameeyo dhammaan aan ku wada fayle fadal sida raajixa eh, daartu waxaa lagu xukumaya daaru islaamin markuu xaakimkeedu u yahay xaakim muslima yuabiq ashariica alislaamiya hadduu xaakim muslim yahay laakiin laa yuabiqu shariica waa daaru kufrin iska ilaada hawsha ayada waana madhab culamaai najdin int wahaabiyuu saasay aaminsan yihiin anuguna wahaabi baan waad ogtihe iska ilaali shee cabdiraxmaan warkaama ku dhacay sheekh maxamed ibraahim mufti daara sacuudi saabiqan fadwiisa waxaa ku qoran dowladdu ninka haystaa xataa bulshado dhan bada islam sheeganays kulligeed kulligood bay boqolkiiba boqol muslimiin maamahay xaakimkuna uu tukado laakiin laa yutabiq alkitaab wasunan uusan dabaqaynin inay tahay daaru kufrin buu cadaynaya leelaxasho lama baaho luqluq lama baaho kitaabka waxaa loo keenay in lagu dhaqmo ina anzalna ilayka alkitaab maxaa daba yaal litaxkuma bayna annaas bima araaka allah wa an ixkum baynahum bima anzala allah idan hawshaas wey haddii kitaabka la fogeeyo oo baratokool iyo xeerbogti iyo xeerjicba hawlaheeni aan noo sheekeenaayey daartu waa daaru kufrin sida saxiixa daaru kufrin wey haddaad helaysa meel kuu dhaanto islaamka lagu dabaqay inaad ka hajirtaa waajiba waadan waxay le waxaan eegaynaa in lagu cadaadin hayo oon lagu ogolayn islaamka lagu kadib baan hajiroonayna ayb meesha kitaabka horda lagaga tegay ada haysa meel ku dhanta ka cab hadda maqrib iyo tunis iyo waxaa ka jira ninka tukana inuu kamandho soo gooso inaad tukanayso waa inaad bidaaqo soo goosato bidaaqo kamaandho waa inaad leedahay waxaa ka goosan dowladda hoose inaad tukanayso mufal noqonayso haddii ka haysanin bidaaqaha hadii lagu arka waa xidhan tahay masaajidka ku tukanayso iyo xilliga talaada bilaabana soo cadayso arabdu islaam wey dowla islaamiya wey aniga dib dabagal almuhim waxaa weeye lama ogolo bal nabig xuri sal slam hadday muslimiintu laba xaakim isku qabtaan kii baycada u horeeyey ha la taageero ka dambena ha la dilo idaa buyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhuma dila layidhi maxaan isku ogayn ruuxa muslimka dhiiggiisa waa macsuum inuu zinaysto muxsan yahay oo dhiig galo oo xadiis cabdillah mascuud akhriya iyo wixii la halmao o dhan kaxeeya laakiin maantay timaado usha muslimiinta in la qaybiyo oo la yidhahdo intan waa dawla fulaniya tanna waa dawla fulan anagu halkan xaakim ka noqon halkan xaakim ka noqonaysaa kii baycada horriyada xaakim oo madaxweynea ka dambana waa faasiq faajiro muslimiinta qayb in la dilaa waajib dhigiisa la daadiyo hadduu yahay xaafid likitaab illah wa xaafid lisaxiixayn wa sunan walmasaani waa la dili lannu shareecadu furso maxaad aadan haysta juqraafi xoog loo dejiyey gaal baada lagu dhaqmahaya waxaan aad ugu baga ibn xasm fasalka wuxuu leey ninka yihahdaa waxaa banaan laba xaakim annaga waxaan leeyahy waxaa bannaan saddex xaakim oo afar baa bannaan oo shan baa bannaan oo toban oo milyan baa bannaan aduu xaggeed madaxweyne ka tahay waxaan ka ahay soomaaliya bas xamar baan anna xaakim ka noqonaya baydhabo mid baa xaakim ka noqonaya af gooyo janar labaa ka noqonaysa balcad mid baa ka noqon maxay ugu diiday sharci diidaya kan adugu waayahay war intaaan xaakim ka ahay war sharcigu hal xaakim ba ogol yahay ama adduunko dhan hal xaakim ka keena ama ana tuulaan qabsan waana ku dagaalami haddaad tiradaan ma banaano tan daruura keento ana tay daruura keento ma doon hayaan meeshaa sii aaday meeshaa fog afgoodana hayst xaggan udhaaf xaggan udhaaf maayo intan xukuma haya sacuudigu marka waa in la qaybiyo yaman la qaybiyo suudaan la qaybiyo waa fasaxan tahay toban xakmiya ka soo bodaan waa u tacbaynayna warniyo fasaad baad ka tali soo maa fasaad inay ratay dib u noqdo hal xakim keena shamubu suula war hal xakimaa la keeno qurayshiaba ku dhintay u dagaalamay ee u dhawaaqay ku dhintay isagoo dhagisa la qusin walalo oday wadaad waalan weeye waad soo dhiclay waa in khaliif waaxida la helo qurayshi ah dee quraysh oo dhoomantay wax ku kala haya laga teg yaman bay joogaan oo urdun bay joogaan oo syriya joogaan oo sacuudiga dhooman yihiin ayib waliba sr lacadayo la baabiye way markay caalamka joogaan almuhim waxaan u jeeda cumar baycadan uu galay waa baycadii uu galay bada alfura bacda alfura baycada ka dambaysa caam jamaca wixii ka dambeeyey tii caam jamaca mucaawid ahayd iyo khilaaf ka dambeeya dhacay reebina ka dhex dhacay ee saxaabo ku dhammaadeen kii ku xigay wayaan ujeeda khilaafada cabdilmalik idan wixii bayca maanta xaakim lala galayo kulligeed baaila wey kulli bayc kastoo xaakim lala galayo waa baaila laysa calى kitaab الlah wcalى sunati rasul lah waa sidii sheekh albani cadday fi silsila ku cadday waxaanoo wata ma ah man khalaca yadan min daaca maata miitatan jaahiliya ama faqad khalaca ribqata islam marku xadika sharciga sheekh wuxuu leeyahay waxa maanta ay axsaabtu galayaan baycaadka axsaabtu galaya jaamacaadka iyo baycaadka dowladaha laga galaya ru'asada caalam islami kulligooda baadilu leh marka waran yidhi maaha ayb salaamun alayka wuxuu yidhi marka salaamun calayk salaam wuu nakiray asalaam waa asl laakiin tankiirkaas lagu dhib mala salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin salaamun calaa ibraahiim ayb fainii anugu axmadu waan madin ilayka xaggaada allah baan mahadinaya aladii laa ilaha illa hu bimacnaa ilahay mahadii baan kuu sheeganaya in rabbi mahadi ku suganao khayr qabon dhib qabin baan boqoroo kuu sheegahaya madaxweyne kuu sheegahaya wa uqiru waxaan qirhaya laka adiga bisamci wاطaacati calى sunati اllahi wa sunai rasuulih firsadaadka wanaagiisa waxaan ku adhacaya oon kuu qiraya inaan ku ableexay on ka amar qaadan inta dariiqa nabi maxaad ku taagan tahay dariiqa ilahi subxana wa tacala calaa sunati illahi yani calaa kitaab illah wa sunat fii ma stadactu waliba intaan awoodo wey ila fataqu llah ma stadactum weye ayib idan saasuu u qoray bukhaari marka wuxuu ka rabaa inay mararka qaarkood bannaan tahay in lasoo hormariyo ruuxii aad dhambaalka u diraysa asal maxay ahayd inaad tiraahdo min cabdillaahi bni cumara ilى cabdilmlik ama lcabdilmalik ibn marwan ibn اxakam ibn abi ayib bay ahayd laakiin hadda muxuu sameeyey cabdi buu soo hormariyey buu so hormariyey waxayna culimadu leeyihiin waa xilliga lagu qasbay ibn cumar waagi dambe tacliimku bilowday ee in ragga la damboonay ay bilaabatay ee xataa boqorradu ka xanaaqi jireen in loo soo hormariyo waraaqda min fulan ilaa boqor hebel weeyaan waana arki doonta afartan ka dareen doonta saxaabada maysan aqoonin in ruuxa waraaqa loo diro lasoo hormariyo riwaayadii dambeha ibn cumar iyo keyrkida lagu qasbay ee boqoradu ka xanaaqaya waxay leeyihin ruux hadalka bilaabahaya asagaa isweyneynay waa tacliim waa in lagu bilaabo hadalka laakiin inuu xerowku jiraado min fulaan oo hebel hebel ah ilaa fulaan oo madaxweynehi ah waxay dhahan waa meesha tankeys weeye baksi weeye iyo baadil magacayga soo hormari hadda tiintii laga tegayga waxaa la marhayaa in ruux loo qoray la hormariyo adaguna meesha u dambaysa aad ku qorto waraaq marka ka baxaysaba dowtara waxaa ka timid firoon hebel meesha u dambaysa ee la feermeeyo aad ku soo qorto min akhuuka fulaan waxaasu dhan sheekh waa fogaansho wey sunnada intaa lagu laabta ama bacdu xadaثna qabiisaة bn cuqba qaala xadaثna sufyaan الtawri can zayd bn aslam alcadawi qaala arsalanii abi aabbahaydaa i diray bu waa aslam alcadawi mawla cumar bn khaaab ilaa ibni cumar uu i diray buu ihi fara'aytu yaktub isagoo qorhayaan arkay ibni cumar bismi illaahi الraxmaan الraxiim ama bacd xamdaladan fara badan iyo ammaanta waxaasan iska joogsho wakfakalan dhibka maanta jira waa dada ninka ammaana waba lagaaba yeeli maayo mushkilo meesha la maraayo haddaad ninka ammaanin xoogow aada ammaana adaad ninkaas ku mashcaradin oo isaga dhan baada ka dhigin nabiga aada ka dhigin waxba kaa yeeli maayo mushkilo weya musiibo ayb waa in laga toobadkana marka asaga laga soo noqo shay kasta waa in nisaabkiisi loo celiyo mabciisi waa adduunku asaxaxaya xadaثna rawx ibn cabdilmuؤmin saduuq abuاlxasan اhudali qaala xadaana abu usama xamaad bn usam can hishaam ibn curwata bn zubayr wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkaa ma kale meesha ku jirto dhambaadu nabigu qoraya markuu masale dhammeeyo iyo qodob u dhammeeyo nabig wuxuu le ama bacd qodobku waa dhamaaday kaas qodob labaad ama bacd qodob saddexaad war kala go-an wey ood mid kasta gooni u fahmayso laakiin wuxuu dagaal kuu qabto laqooyo wax laga yaaba inuu kugu istaagaba ad ku margatid fahmi wey nabigu waa samayn jiray sida ayada uu sheegay hishaam curwa samayn jiray wuxuu kaloo samayn jiray hal mar in amaa bacd lila kadibna lasraaciyo intuba waa samayn jiray qaala amaa bacd daahirka xadiidku waa marfuuc wey daahirka maadaama u waxaan rasaa'il min rasaa'il الnabiy waa marfuuc waxaana soo guuriyey nabigu sidaa inuu yeeli jamaaca min asaxaaba soo guurisay oon hishaam base ahayn hishaamna waa waa nin taabicihe eh. ayib waxaa kamid ah dadka soo guuriyey caaisha asmaa abi xumayd asaacidi camr bn baa soo guuriyey iyo misr makrama wa kulaha fi ai buhaari intaas saxaabi aan soo sheegay arintaa kulli buhari ku suganta fi saxiixa lagu laabto sheekh wuxuu yiri saxiixun liayr lakin bal huwa saxiixun lidaatihi xadiidkan sidiisu le saxiix lidaatihi maxaa duruq fara badan buu leeya sida saxiixow ah oon xashaawid baahanayn lakin shekh waxa laga yaba dariiqan inuu jeedo dariiqan baa saxiixun liayri taasaan macquula baabu sadru rasaa'i bismi illaahi araxmaan araxiim wuxuu rasaaisha bilowgeeda iyo hordhacooda waxaa weeye bismi illaahi araxmaan araxiim hordhaca risaaladaada iyo waraaqdaada bisin ka dhig xadaثna ismaaciil ibn abi uweysin qaala xadaثna ibn abi zinaad can abiihi abihi waa abu zinaad dakwaan mise cabdullah bn dakwaan wey ibn abi zinaad ibn abi zinaadku waa cabdiraxmaan aabbihi abu zinaadna waa cabdullahi bn dakwaan abu saalixna waa dakwaan asamaan iskaga khaldami laba kala baabu yihi xadaثna suhayl can abihi abu saalix waa dakwan asamaan araawi can abi hurayrata haddii la abu zinaadna waa cabdulaahi ibni zakwaan ibna abi zinaadna waa maxay waa cabdiraxmaan ibna abi zinaad marka waa laba dhowr kala baab wey isdhexboodi isdhexboodi adag ku taalla can khaarijata bnu zaydin zayd ibnu haabit wiilkiisi wey can kubaraa'i aali zayd ibnu haabit wuxuu ka warinhayaa raggi waawaayeeladahay u dhalay ka farcamay zayd ibnu haabit iyo qaraabadiisii ah katab wuxuu qoray ninka khaarijo ah bihada rasaal qoray ama zayd baa qorhaya oo saxaabiga weyneah bismi illaahi araxmaan اraxiim licabdillaah xataa saxaabadu waxay diidayan inaad ilaa tiraado ibn cumaroo kale wuxuu diidi doonaa ilaada ilaa jooji buu leeh ku socoto ilaa xaggiisa li adaa iskale wey licabdillah lanka ka fiican bay leeyihin laakin ama mulki buu faaidayn ama taksiis buu faa'iidayn idan laakiin ilah haddaad tiraado waa jihadiisa un xaggiisa de maqaxad baan uleeya waaba idan laakiin markaa lil yeelo waa naftiga aakhira lagaa raba aday ku khusaysaa marka laamkaas isticmaalaya hadda ibn cumar soo maraynay muxuu soo yidhi licabdilmalik ilaa cabdilmalik ma dhihin <clears throat> licabdilaahi mucaawiyata amiir muminiin waxay ku socotaa addoonkii ilaahay ahaa mucaawiya amiir muminiin min zayd ibn haabit salaamu calayka amiir muminiin ya amiir muminiin waraxmat اllah fainii axmadu ilayka allah aladii laa ilaha illa hu ama bacd buu qoray idan bukhari wuxuu ka rabaa bismi illahi raxman raxim inay horayso bismika ilahi la cuskado xadaثana muxamed alansaari muxamed ibn cabdillaah ibn اlmusanى ibn cabdilah saduuqun iqa min asxaabi الra'y xooguu faniga xadiidka waa lagaga fiicnaayay nin caqli badanoo wuxuu ahaa asxaabu ra'yi o fiqiga iyo howlaha abu xaniifa daba istaaga xoogugaasa lagu jarxiyey lagu galay xadaثana abu mascuud aljurayri waa saciid ibnu iyaas aljurayri ninka u taqaaneen qaala sa'la rajulu xasan albasri can qira'ati bismi illahi araxmaan araxiim xasan albasri waxaa la yidhi markaan tukanayno ee salaadaha la tukanhayo bismi illaahi araxmaan raxiim akhriyayna wuxuu ihi qaala tilka suduuru rasaa'il wuxuu ihi bismi illahi araxmaan raxiim meeshay leedaha waxaa weeye waraaqahay leedahay salaada baabkeeda maaha buuri bismi illaahi araxmaan araxiim meeshii loogu talagalay waa dhambaalaha iyo waraaqaha diraysa buuri amaa salaada alxamdu lilahi rabbi ka bilow buuri warka joojiya maytiyan su qasmay xasan albasri taabiciin baa halkaa marahay weelka maanta shaaficiga haddaad bisinka xataa saraysa kaa goosata hadda mushkilo wey sheekh ruux muslimay tukanaysaa inaad ka goosatahay bidca laa aslaa fi diin wey sheekh ood kaga goosata masala farciya wuu qunuuday bisin buu ka tegey wuu saraystay waa abaail laa asala min addiin wey ruux salafoo qaba bisin la saraystay ama laga tegey baa salaad looga goosanayaana ma jiraan waa baab soomaaliyeed iyo hawla iyagu wataan wey hmm? shaaficiya sheegtaan haddi mogtaa sheekh idcaaga hadda u daar wuxuu sheegtay faraha ka qaad idan waa wax inagu waa lixaajatin fii nafsi yacquuba qadaha laakiin salma laha wax qabaay ruux baan salaad bisin uu saraystay ama ka tegey maalig baaba la bisin aayadba mee waa laga tegi in la sheega maba banaanee in lagu akriya fi sala bism illaahi waa riwaaya can maaliki wa can asxaabi oole saada ku buraysaba adna waxad le ninka taga ka burtay midna wuxuu ku leeya hadaad la timaado salaaddi ba dalan wey leanna aaya aan jirin baad qur-aanka ilahi ku dartay idan waa ka fiika dheeri wa maca daalika halka la kala taagan yahay bay haddana culimmadu waxay leeyihiin ninka waad ku xidhan kamana goosanaysa in la kala goosto o la kala yaco waa hawlo baabeed iyo ururaheenni hawlo lamida ah, un wey iyo sad hadda qabaa'il u kala taagantihiin iyo axsaab iyo jamaacaad ee iskugu dhammaateen ma haddan iskugu haysataan xoogo yarkaaye maamulka soomaaliyeed shacabka iyo haysan baad ku haysaan diin iskuma haysaan nin kasta xoogu caamo u nacmaliysuu raba daba taagnaata hadday caamadu marna wahaabi ku xidhaan marna suufi ku xidhaan marna ay ku xidhaan wadaad kale meesha waxaa ka soo baxay lahay intii kooxdii ku xaraysnayd kooxdii ku xaraysnayd waa kala dareereen soo ma ee meesha rag baa saldana ku waahay idan hawshaa waa hawl siyaasi awe ah, hawl diineed ma aha bal farac diineed ama masale xataa sunan farci ah oo xadiid saxiix ku sugan hadday ummadda kala jabinayso waa la joojinaya lagu dhaqi maayo hawsha waa in la iska ilaaliyo waa la joojinaya hadday masala masala farciya tahay khilaaf hadday keenayso ibn cabdilbari ibnu tamiya waxay leeyihin waxaanu soo gaarnay culama muslimiin oo sidaa fatwooda mid suufiya oo qoonuda haddaad ku xidhato ku xidho waxba ha ka goosan salaada ayib hadduu bisinka siraysta ama lajara ku xidho dhib mala ka soco wuxuu kharibaya saadiis u taalla hadduu wax kharibo namcu wuxuu leeyahay famaa asaabuu falakum walahum wamaa akhdaw facalayhim xaggee wax u socda hadday gafaan bu nabiga wax khaldaan ayaga u taalla hadday saxaano wanaajiyaanna adiga yaad ayagu baad khayrkiin yani waxaan kale waa wareer waxaan jirin wey ilaa ay gaadhay gabadh shaaficiyada nin xanafi ma guursan karaa wiil xanafi ah gabal shaaficiya ah ma guursan kara meher muu qabtaa axnaaf waxay yadhahdaan mutaakhirin maya waa xaaraan lama guursan karo abu mascuud ninka loo yaqaana iskale tafsiirkan laga soo gaabiye tafsiir abi sacuud ba waagi dambe wuxuu fatwooday gabadha shaaficiyada ah in wiilka xanafiga uu guursan karo tanziilan bihaa mansilata ahli kitaab wuxuu gabadha shaaficiya ka soo qaada inay yahuudiya tahay inay nasraaniya ka soo qaada ahlu ma la guursan karay haa bas xanafi iska gursaa gabadhan shaaficiyada kana soo qarinaya kitaabta sheekhi aad baa loogu mashaxray waxaa la yidhi laga bilabo saacaddan anta mufti aqalayn mufti alxanafi waa dhaaftayba waxaa noqotay mufti aqalayn jini insiba adaa mufti u ah halkaasay gaadhay waadba wuxuu leeyahay low kaana lii min alamri shayun laakhadtu ljizyata can shaaficiya xanafi ah haddaan maanta dowlad helo tabar yeesho jizyada waxaan ka qaadi lahaa bui koodhi baan ka qaadi lahaa qaasu ladiina laa yuuminu biاllahi walaa bilyawmi اlaakhir walaa e, yuxarimuna mala min aladiina uutuu kitab maxaa ka dambeeyey xataa yucطu ljizyata jizyadaasan ka qaadi lahaa buui shaaficiyada haddaan tabar helo malkaasi gaadhay shaaficiya xanifi waxay isku hayaan nabi ciise markuu soo degay madhabke umad ku dhaqi doonaa axnaaf waxay dhaheen madhabka anaga madhab saxiixo caqli badan ra'yi oo xikmad ku dhisanoo nabi ciise laabudda an yakuuna xanafiyan fi aakhiri zaman shaafici waxay dhawaad waalantihiine annaga imaamkana qurashiba abu cabdillahi alqurashi maxamed ibn idiis ibnu haabit ibnu shaafic nebi maxamed baa dariye idan wuxuu nabicu soo iman doonaa inuu diinta nebiga xoojiyo nebi maxamed qurashi buu ahaa idan laabudda an yakuuna ciisa calayhi salaatu wasalaam shaaficiyan hawl isku hayo wey maaha waxaan sheegayna kutub ku qoran tahay shaaficiyadu waxay yidhahdeen kutubta axnaafta waa lagu istiisan karaa istijo intii eh, mxuaha toilet beber metre intii meesha dhistaa lasoo gooson la tari kaadee saxarada abu isxaaq ba wuxuu alisraayiini abu isxaaq eh, eh, mxuu ahaa ma aqaano inuu aha shiraazi garan maaye nin abu isxaaq shaaficida qimo qarniga afraad shanaad ahaba wuxuu leey maya ka daayo oo kutubta abi xaniifa besa ka dhiga kutuba abi xaniifa besa lagu siisto ama kutubta maxamed xasan ashaybani iyo kutubta abu yuusuf alqaadi xogow axaadiis baa ku qornay aayaad qur-aana kuwa lama isticmaali karo laakiin ka abu xaniifa waa ra'yi maxdi aan ah lagu istiisto haddii madhabkaa la qaato waxay noqonaysaa abu shujaaca safiinaha minhaajka kulli waan usiisan kara bay imanaysaa lanna wax ayada wal xadid kuma qoro kutub alfuqahaa almutaakhiriin aaya walaa xadiid inaad ku aragta waa naadir haddaad ku aragtana kitaab kun beej ah ama kun safca ah waxaad ku arkaysaa aaya ow aayatayn iyo laba xadiid kitaabka qoraalmacaalij weyne afartan mujalado makhduud ah, wey hadday dalada wuxuu noqonayaa siddeetan mujalad buu noqonaya waa ninkii shaaficiya ugu aqoon badnaa wey imaam alxaramayn loo bixiyey ibnu tayim wuxuu leey kitabkiisaan mudaalaceeyey hal xadiid oo saxiixaanka u tiri kuma jirabo hal xadiid oo saxiixan ku jira oo sheekha u xujaystay ilaa afaran waaxidan facazaaha ila albukhaari walaysa fiihi buuri ilaa afaran waaxidan cazaahu ila albukhaari walaysa fiihi waa nukhbatu cimri eh, shawaafic ninkuu daraa u awood badnaa wey haddii marka madhabkaa la qaato waxay noqon kutub ashawaafic iyo kutub alaxnaaf aw alxanaabila iyo khayrkood walmutaakhiriin ee mujaradada ah waa lagu siisan karaa lanna walaa aaya walaa xadii kuma qor bal awsaaci iyo sufyaan athawri iyo suyuud iyo khayrkii waxay leeyihiin kitaab diin laga baranayo oon xadiiii aayad la deliishanayn waa bail waana bidco laga fogaa yaxrum wayukrah baa kugu qoran qultu wax xadiia kuma qoro ummadda diinta waa laga fogey ilm markuu inaha kala ado waay intii farta la baro carabiga la baro in loo bilaabo kitaabka rabbiga iyo sunaa nab maad loo ariyo waa ariiq daaragti tooso mubaashara wey lakin waa lagu soo mar luuq iyo balaa lagu sado daalo naftu kaa baxo ciraystay ba waxu imanaysaa saxiixaynka sunanka ama weliba aad fiirinay cilmigu waa yaryaha lafta oo dhabar jabaysaaba gola wax baran waayay weligaa nawowi baa yidhi shaaficigaad iyo xaniif ma la taagnaan nabi maxamed baa yidhi ilah la maqli maysa bal waxay fadwoodeen mutaakhiriin ninku ilah afartan ka gaarahayo inaan kitaabka rabbiga xadiisu baran karin an xilidma fahmi karta see la fahmi waayo weli yaro markaa dhartay baa qur-aanka la barayo loo sheegahaye walaqad yasarna alqur'an lidikri maxa ka dambeeye mushkilo weyse dadki loo wada baa la fogey inkaasoo waxaa la keenay hala gala goosto kuwan waa reebela laga goysto kuwa asixi maysa badala mushkilo wey waxaas o dhan shaqaalada ummadda ayaan lugeyn midaan danaha siyaasiga ana yaan diinta lagu dabaqin arrin iska siyaasiga ama dana khaasana shaadiin ayaan loo gelin dadka runtaa loo sheego saxaabada nabi maxamed iyagoo isku khilaafsan masaa'il fiqa isku haysta bay wada tukan jireen intay niqaashaan weliba isku xanaaqaan baa la wada socdaa waad arkaysaa ubay ibnu kacabi waxa alkaa budor inay dagaalamaan gaadana wada socda salmaan sidoo kale intii la dagaalamo oo laisweydiiyo laisku dhaco oo laisku qabsadana ayaad arkayn wax sala kala goosanaya wax isku dhacayo wada socda yacni fiqu khilaaf iyo adab alkhilaaf waa in dad labado loo sheega weeye maxaa ruuxa walaalkaa ku goyn kartaa oo kaga tegi kartaa iyo maxaad kula socon kartaa kan waa kuma waa suufi ka carab dhafkaa taagay kan waa maxay waa waari satub dhaqaajinaya ka carab waa la kala tegi daqaaq laga kala bixi lakala dhimay wax la subaysana ma taqaanin dadka yaan la wareerin culummada iyo shabaabka iyo caamada yaan la wareerin wadaaduhuna ilahay subxana wa tacala ka cabsaday danaha khaaska ay leeyihiin ummadda yaan lagu kala geyn ayib tilka wuxuu ihi xasan albasri suduuru rasaa'il saxiixulisnaad can alxasan wahuwa albasri baab biman yubdau fi lkitaab wuxuu baab yahay markaad qorayso waraaq hor waxaad ku bilaabaysaa xadaثna qtaybaة بن سacيid ibn طريف abu rajاء الbغlاni qala xadaثna yaxmل زكريا ibn abi زاaئdة can ibni cawni cabdالlah bni cawn ibn arطbاn almuzني can naafic mawlna cumara wuxuu yihi qaala kaanat libni cumara xaaja ibni cumar danba waxay ka gashay ilaa mucaawiya mucaawiya dan ka gashay faaraada cumar wuxuu doonay an yaktuba ilayhi inuu waraaq u qoro faqaaluu waxay dheheen dadkii meesha joogay ee shacabka ahaa ibda bihi ku bilow u fiirsa hadda meesha saxaabi sii loo naqdinaya saxaabi wuxuu rabaa sunayn inuu qaado yidhaahdo min cabdillaahi bni cumara ilaa akhiihi amiir اlmu'miniin mucaawiya ama liakhii warkii saxda nabi maxamed meermeji u rabaa laakiin caam kugu samaynaya shacab ayb waxay dhaheen ibda bihi ku bilow mucaawiya joog falam yazaaluu bihi xataa kataba maysan diinay cumaru inay dhahaan ku bilow isaga waxaad tidhahdaa bismi illahi raxmaan raxiim cabdilaahi mucaawiya amiir muminhe bay dheheen jooji magaca hormarin haddii waba kuu qaban ninka asaga midooni waraba in la akhriyo kuu socoto kuu bilow mucaawiya ibn cumar wata sunna kaa socon maadaama dantan ay meeshu baaba'ayso nimankan isku dhejin hayaan wuxuuna fariin risaala iska ahayd bal iska qor iska qor waxay sheegantay marka in dariiqiisi la qaatay marra badan baa wax kuu bannaan la is adkeeya leanna wuxuu keeni wadiiqo balaayo noqon doonaa jid lamaru noqon wadaxiro waa dhow intuu guursaday islaam saddexaad mise labaad buu guursaday yaa islaantiisii ba isku dhacoonoo marseetoonkaasaa la dooday waxay ku tiri adugu guurbarad baa tahay diin kusuuc baa tahay culimada waaweynada soomaaliyeed waxay qabaan halhal naag bay qabaan dumar basharati firbat gabadhuu guursado ku ciroob waa lagu deliishaday ninku tabartiitu ku xisaabtama hadduu laba guursan kara hadduu saddex dhaqan kara iyo hadduu afar asagay u taalla hadduu midu ku urursadana isaga u talla laakiin wixii banaanaa ee tabartaada kanta loo deliishan dad kaleo lagu beerjalcin maxaa idin buu idin yahay shecmar faaruq fiiri afar weligeyga ma daynin ah, maxaa idhi cumar faaruq afar welig way buxdaa mid hadday dhimato tukowu geliyaa ah, mid hadday duqoodo tu kalaa meesha ku jirta iska amartay buuri ah, shibbay tiri buur haweeneyda <laughs> ya <laughs> marka waxaa weeyaan <laughs> marar badan ba hawsha kugu imanaysaa falam yazaaluu kamaysa zuulin bihi ibni cumar xataa kataba ilaa uu qoray bismi illaahi الraxmaan الraxiim ilى mucaawiya saxix isnaad wa can cabdillaahi bni cawn yani bilisnaadi nafsi wa can ibni cawn waxaa weye sanad kaadaan marayn xadaثana qutayba xadaثana yaxya bn zakariya can ibni cawnin wey bukhari dhaqanka ugu yaqaana dhowr rubaad soo marteen can anasin ibni siriin waa iqat imaam maxamed walaalkii w maxamed ibn sirin walaalkii wey qaala katabtu libni cumar waxaan u qoray kitaab baan karaaniman u ahaa maalin baan wau oray faqaala wuxuu yihi cumna cumar uktub waxaa u qortaa bismi illahi raxmaan raxiim ama bacdu ilaa fulaan intaa ka dambeeyey cumar muxuu qaata dariiqii ay lahaayeen haddaadan yeelin waraa kuu socon mayso ayib dantaa keentay waad aragtaa wa ibni cawnin can ibni siriin hadda isla sanadkii hore weeye qaala wuxuu ihi kataba rajulan ninbaa wuxuu qoray bayna yaday ibni cumara bismi illahi raxmaan raxiim ibni cumar hortiisa wuxuu ku qoray isagoo arkaaya bismi illahi raxmaan raxiim lifulaan waa sida u bana saxaabadu lilan inay dhahaan fanahaahu ibnu cumar baa ka reebay faqaala wuxuu uhi qul bismi illaah dheh bismi illaah huwa lahu huwa lahu bismi illaahi huwa lahu yani sheekh wuxuu leeya ima muuqanin farqiga u dhexeeya xadiidkii horey kan lanno kii hore wuxuu tilmaamaya ibnu cumar inuu qoray bismi illaahi araxmaan araxiim ama bacdu ilaa fulan isla sanadkii laftirkiisa wuxuu soo celiyey ibn cumar hortiisa waxaan ku qoray bismi illahi raxmaan raxiim lifulaan ibn cumar baa ii diiday wuxuuna yidhi waxaa qortaa bismi illaahi qor huwa lahu yani huwa risaalada lahu lifulaan qor idan wax farqa u dhexeeya sheekhu mana dareemil waa cadda wax farqa uma dhexeeyo isku mid un wey wuxuu ibn cumar diiday iyo wuxuu ogolaaday xadiid kama caddo kuma caddo xadaana ismaaciil aynoo joogo in sha allahu tacala hada bilah tawfiiq